alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamed wcalaa aali muxamed wasalama tasliiman kasiira sheekhu waxa uhi raximah ullah waظaahiru almadkuuru xaysu ashkala mafhuumuhu fabidaliili wila ama mafhuumuhu fabidaliili awila wuxuu ihi waaahiru daahirka almadkuuru la sheegay xaysu ashkala goortuu ishkaal yeesho ou madmadow yeesho ama qarsoonaado mafhuumuhu ashkala bimacnaa khafiya uu qarsoomo mafhuumuhu mafhuumkiisu bimacnaa macnihiisu uu qarsoomo fa bidaliili uwila daliil baa lagu awilaa haddaad awilaa tidhaahdana awilan bay noqonaysaa ku awil amar bay noqonaysaa leanna nuunu tawkiidkii mukhafafkaha ah in loo beddelay alif ayay noqonaysaa fa bidaliili uwilaa daliil baa lagu awilaa oo macnihiisii daahirka u ahaa lagaga leexiyaa macnaha marjuuxana loo leexiyey wa saara bacda dalika ataawiili wuxuu noqdaa ta'wiilkaa dabadii muqayadan mid la qaydaayo bidaliili daliil lagu qaydaayo filismi magaca gudihiis wuxuu sheikhu inoo soo sheegay raximah raximahullah dilaalaatalfaadku inay afar nooc yihiin annasu iyo aldaahiru iyo almu'awalu iyo almujmalu marka waxay noqonayaan nas iyo daahir macnahoodu waa iska cadyihi annas huwa sariix waa ka ku cad ee macno kale aan aqbalay addaahir laba macne ama wax ka badan ayuu ku dhacaa laakiin macnaa raajix ku aho ku miisaan badan oo soo degdegaysa macnaha uu raajixa ku yahay ee ku miisaanka badan yahay ayaa waxaa la yidhaahdaa daahir waa daahirun fii kada mu'awalkuna wuxuu noqonayaa macnaha marjuuxa buu noqonaya eraygiibaa wuxuu aqbalaa oo leeyahay laba macne macno ayuu raajix ku yahoo ku miisaan badan yahay inuu ku tusinayo macnona waa laga miisaan badan yahay oo waa marjuux macnaha laga miisaanka badan yahee marjuuxa marka loo leexiyaa waxaa la yidhaha ta'wiil ayaa la yidhahdaa marka wuxuu u qaybsamaa in daliil loo hayo iyo inaan loo hayn iyo in wax daliil la ismoodsiiyey lagu awilay oo fii nafsi alamri aan daliil ahayn iyo biduuni daliil aslanba in loo leexiyey macnaha marjuuxa haddii daliil loo helo lagaga leexinaayo macnaha daahirka macnaha raajixa ah oo loogu leexinayo macnaha marjuuxa ah daliilkaasaa la raacayaa mu'awal baana la odhanayaayoo ta'wiil saxiixu noqonaya wuxuu sheekhu u tusaaleeyey faidaa qara'ta alqur'aana fastacid billaahi min ashayaan alrajiim fa idaa qara'ta waxay aqbalaysaa ficlan ficlanba haddaad akhriday oo qiraa'adii ay kaa dhacday iyo in looga jeedo haddaad doonto inaad akhrido haddaad doonto inaad akhrido ay idaa aradta an taqra'ahu laakiin labada macno kee soo degdegaya ayuhuma adhar alahar ficlan haddii qira'adii la akhriyey baa soo degdegayso macnahaas ayaa wuxuu noqonayaa daahir macnaha markaa in looga jeedo markaad doonto inaad akhrido ee weli aanad akhriyin fastacid billahi min ashaytaan arajiim macnahaasi mutabaadirkii ma aho daahirkii ma aha waa macno marjuuxa ha yeeshee culammadu waxay yidhaahdeen tan waxaa lagu xambaarayaa macnaha marjuuxa baa lagu xambaaraya waayo xaaladda caynkan oo kale ah in la yidhaahdo qiraa'adii ha lagu khatimo shaytaan iska naarka macnahaasi waxay noqonaysaa khilaaf almacruuf waxaana soo aroortay nebigu sala allahu aleyh wasalam marka uu salaadda tukanayo suuratu alfaatixa intaanu akhriyin ka hor ayuu shaytaan iska naarka samayn jiray yacni ma dhicin markuu faatixada dhammeeyo inuu ku khatimo isticaadada ama qiraa'ada qur'aanka markuu dhammeeyo uu ragcadda ku akhrinaayo bacda alqiraa'a hadday faatixa tahay iyo hadday suurad kale tahayba markuu dhammeeyo inuu ka dabageyn jiray acuudu billahi min ashaytaan arajiim hada lam yarid ma soo aroorin waxaa soo arooray qabla alqiraa'a inuu isticaadada sameeyo idan maxay noqonaysaa inaynu ku xambaarno fa ida qara'ta alqur'aana ma ficlanba haddaad akhrido qira'adii aad akhrido dhammayso dabadeed mise faida aradta qiraa'atahu labada waa iimaan iraadada in lagu xambaaro wey laakiin macnahaasi marjuuxi ha ahaado laakiin daliil daraaddeed baa hadda loogu awilo loogu leexiyey waxaa la mida idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum waxaa looga jeedaa iraadaa looga jeedaa waayo salaaddii waxay u baahan tahay tahaara laa yaqbal allahu salaata axadikum ida axdasa xataa yatawadda'a marka idan haddii daliil loo helo macnaha raajixa lagaga leexinayo marjuuxa loogu leexinayo waa lagu awilayaa waxaana la odhanayaa waa ta'wiil ta'wiil saxiixaanu noqonaya bidaliil mar hadduu ku dhacay wakhtiyada qaarkood culamada qaarkood waxay ismoodsiiyaan masaa'isha qaarkood inay daliil u haystaan ay kaga leexinayaan daahirka marka ta'wiil ay yidhahdaan culammadu ta'wiilka baciidkii wuxuu noqonayaa sida xanafiyadu waxay ku awileen lixdanka miskiin ee la quudinayo kafaarada gudaheeda lixdan mud oo la bixinayo marka sittiina miskiinan waxay yidhahdeen sittiina muddan in la bixiyo unbaa muraadku u dhacayaa walow miskiin waaxid ha la siiyo fa jaclu miskiinin bimacna almuddi calayhi laa'ixu simaatu lbucdi ka xamli mar'atin cala alsagiira wamaa yunaafi alxurata alkabiira soo saaxibu maraqiba ku cabbiraayo fajaclu miskiinin bimacna almuddi miskiin in laga yeelo inuu mud la macno yahay calayhi laa'ixu simaatu lbucdi waxaa ka muuqanaysa calaamaadkii ta'wiilka baciidka ka xamli mar'atin cala asagiira waa sida gabadh in lagu xambaaro sabiyaddii yarayd wamaa yunaafi alxurata alkabiira iyo waxa diidaya tii xorta ahaydee weynayd oo la yidhaahdo ayuma imra'atin nakaxat bikayri idni waliyiha fa nikaaxuha baatilun xanafiyadu waxay dhahen waxaanu ku xambaaraynaa ayuma imra'atin siiqadiyooday caam tahay in looga jeedo laba mid asabiya inantii yaraydee sabiyadda ahayd layskama guurin karo ta labaadaannu ku xambaaraynaa waxay tahay addoontii walow haba weynaatee laakiin gabadhii xorta ahayd ee weynayd yadu sharti uma ahaa in weli guuriyo iyada isguurin karta ha laga fiicnaado laakiin nikaaxu waa asaxaya bay ku leeyihin marka xadiiskii oo caam ah ayuma imra'atin waa min siiqi alcumuum in nooc gaara lagu xambaaro ka mid ah oo la yidhaahdo cala alcumuum laguma xambaarayo waxay noqonaysaa taawiil waana ta'wiil baciida waxay ismoodsiiyeen ashyaada qaarkood inay daliil ugu yihiin gabadhu inay mehersamayso iyadoo weli aanu guurin maxay ilaahay deliishanayaana xuja kuma jirto haddii biduuni daliil layskaga xambaarana waxay noqonaysaaba talaacub bay noqonaysaa bay culamadu wamaa khalafa laciban yufiidu wixii daliilba ka maran oo haddana la awilaa waxay iska noqonaysaa min baabi talaacub ayay iska noqonaysaa marka taawiil biduuni daliil waa taxriif xaqiiqatan imanka qolyaha sifaadka awilaya waxay u bixiyeen ta'wiil ugu magacaabeen si ay u qurux badnaysiyaan oo loo aqbalo ay yidhan waa ta'wiil ta'wiilkaas waa ta'wiil baatil ah waay waa ta'wiil biduuni daliil mar hadduu ta'wiil biduuni daliil yahayna waa taxriifun xaqiiqatan wa taxriifu madmuum liannahu min ficl yahuud yuxarifuuna alkalima min bacdi mawaadicih yuxarifuuna alkalima can mawaadicih culamada usuuliyiintu waxay u yaqaaniin kaas talaacuba ma lacib wamaa khalafa laciban yufiidu waxay daliil ka marhnaadaa talaacub buu faa'iidaynaya ciyaar waa ka ta'wiil araafida idbaxuu baqara ay ku awileen bicaaisha waxay dhahen idbaxuu baqara waxaa looga jeedaa caaisho gowraca oo caaisha ma reer banu israa'iil wakhtigii muusey joogtay miya ya ila nebi muuse lagu soo dejiyey idbaxuu baqara ku dheh qowmkaaga hal kaanat fii zamani muusa waxa weeyaan waa nusuustii oo lagu ciyaaray xataa wax laysmoodsiin karo daliil meesha ma yaallo iska daa xaqiiqatan inuu daliil yahay wamaa khalafa laciban yufiidu laakiin shay bucdi ku jiro haddii lagu awilo wuxuu noqonayaa ta'wiil baciid hmm. miskiin bimacna almuddi calayhi laa'ixun simaat lbucdi ka xamli mar'atin cala asagiira wama yunaafi alxurata alkabiira yacani tawiilka baciidka waxaa noqonaya sida mud in lagu awilo miskiin in looga jeedo mud oo miskiin baa waxaa lagu xambaarayaa sittiina miskiina ay sittiina muddan walow miskiin waaxida ba wada siiyo fuqahada qaarkood warkay yidhahdeen marka miskiin in mud lagu awilaa calayhi laa'ixun simaatu lbucdi waxaa ku sugan calaamaadkii taawiilka baciidka ka xamli mar'atin cala asagiira sida gabadh in lagu xambaaro in looga jeedo sabiyaddii ayuma imra'atin nakaxat bihayri idni waliyiha fa nikaaxuhaa baatil ayaa bacdi waxay yidhaahdeen sida xanafiyadoo kale laba mid baa lagu xambaarayaa mar'ada waxaa lagu xambaarayaa alsagiirata asabiya tii sagiirada ahayd ee yarayd ee sabiyadda ahayd iyo waalama addoonta addoontuna waa maal markaa uu ruux leeyahay oo maalkiisa lagama tasarufi karo biduuni idni fankixuuhunna biidni ahlihin gabadhan sabiyadda ahina dee khiyaar iyo doorasho iyo raalli ahaansho muctabara midna male marka saas aawoodee kuwaasaa lagu xambaaray bay laakiin cibaarada waxaa ka muuqata cumuum ayuma imra'atin nakaxat bihayri idni waliya waa min siyaq alcumuum wuxuu sheekhu tilmaamay daliilka marka macnuhu daahirka ku ahaa laga leexiyo oo macnaha marjuuxaa loo leexiyo daliil daraaddeedna loogu leexiyo waxaa la odhanayaa mu'awal waxa kaloo la odhan karaa waa daahirun bidaliil baa la odhan karaa oo daahirkiibaa wuxuu u qaybsamayaa daahirun binafsihi iyo daahirun bighayrihi mid iskii daahir u ah iyo mid wax isaga ka baxsan daahir ku noqdee iskii aan daahir u ahayn marka noocanna wuxuu noqonayaa daahir biddaliil buu noqonaya marka daahirkii wuxuu ka dhigay laba qaybood buu ka dhigay mu'awalkii haddii uu daliil helo laba tacbiir baa laga cabbiri karaa taawiil saxiixa waa la odhan karaa daahirun bidaliilna waa la odhan karaa oo daahir ma ahayne macnaha kalaa daahir ahaayoo raajix ahaaye see daahir loo odhanaya waxaa la odhanaya cibaarada muqayadada ah iyo cibaarada mutlaqadaa farqa udhexeeya haddii la itlaaqo layahay waa daahirun binafsihi waxay noqonaysaa daliil khaarijiya daahir kuma noqon laakiin haddii la yidhahdo daahirun bihayrih ama daahirun bidaliil daliil kale daraaddii buu daahir ku noqday maxaad garanaysaa inaanu iskii daahir u ahayn xoojinta shaygaa kale xoojiyey ama taageeray daraaddeed buu wuxuu ku noqday inuu daahir noqdo marka isagoo daliilkaa wataa macnihii kale markan miyuu noqon karaa raajix asaalatan waxaynu garanaynaa labada macne waxaa raajix ahaa macnaha kale laakiin markii deliil raacay oo deliilkaasi kafadiisii lala saaray ma isagaa raajix noqonaya mise kii kale weli raajixa ah? isagaa raajix noqonaya laba shay haddaad miisaamayso oo mid miisaan badan yahay oo wax kaloo isaga ka baxsan aad la saarto kafaddii keebaa labada raajix kafadu noqotay kanaad wax kale la saartay laakiin marka iyaga laftooda isu eegto waxa lala saaray aan la eegin raajix waxa ahaa ka kale taageerada ka kale taageeray wuxuu ku noqday raajix wuxuu ka koray min marjuuxin ilaa raajixin ayuu u koray marka aahir bidaliil siday u leeyihiin waa saas yadaa wey saas aawadeeda alcallaama maxamed ibnu saalix alcuthaymiin kitaabkiisa alqawaacid almuhla marka uu radinayo qolyaha mutakallimiinta ah oo sifaadka ilaahay awilaya odhanaya daahirka in lagu xambaaraa ma suuragal aha kalaam fiican buu ka odhanaya halkaas wuxuu odhanayaa markay leeyihiin dawaahiru nusuus waa ghayru muraada sax maaha waayo dawaahiru nusuus mar waxay noqonaysaa dalaalada lafdigu wuxuu ku tusinayo mar waxay noqonaysaa majmuuca nusuustoo laysu eego addilo kaloo ka baxsan haddii ay markaa loo eego oo lagu daro marka la eego wuxuu noqonayaa inuu daahir ku noqonayo macnahaas masalan daahirku ma aha oo keliya lafdigani wuxuu ku tusinaya laakiin siyaaqiisa inaad eegto laxaaqiisa eegto waxa ka horeeya eegto waxa ka dambeeya eegto adilada kale aad eegto majmuuca waxaasoo dhan markaad eegayso daahirka ka xasilaya muxuu noqonaya marka in la yidhaahdo nusuusta dawaahirteedu nusuusta sifaatka dawaahirteedu waa tashbiih sax maaha waayo adilada sharcigaa waa in la kulmiyaa macnaha soo degdegayaana marka la eego sifaatka ilaahay tashbiih maaha waayo adilaynu haynaa laysa ka milihi shay wa huwa asamiicu albasiir falaa tadribu lilahi alamhaal marka majmuuca adilada marka la ysu geeyo macnaha ka xasilaya wuxuu noqonayaa in daahirka looga jeedo tanziih iyo sifaadaan sifaatka khalqiga shabbihin iyo kayfkooda inaan la garanayn kullu daalikana marka waxa majmuuca aladilla ayaa laga qaadanaya marka in la yahado daahirkeedu waa kufri oo daahirkeedu waa ghayru muraad oo daahirkeedu waa tashbiih waa aan sax ahayn waxaan daahirkii nusuusta ahayn baan daahirkii nusuusta la moodayaa oo daahirkii wuxuu u qaybsamayaa daahirun binafsi iyo daahirun bihayri kalaam naxwa haada ah ayuu tilmaamaya marka culammadu waa kuwaa hore u sheegaaya oo saas yadaa u tilmaamay shuraaxda qaarkood oo sharxay kitaabka waraqaadka markay ka hadlayaan ta'wiilka saxiixa ah waxyaalahay u tusaaleeyeen waxaa ka mid ah waalsamaa'a banaynaaha biaydin wa innaa la muusicuun oo biaydin waxay yidhaahdeen waxay daahir ku tahay in gacmaha loo jeedo haddana markaa macnahaasi muraad ma aha ee waxaa looga jeedaa biquwa siday culammaduba qaatibatan ku fasireen lagana soo wariyey saxaabada qaarkood inay sidaa ku fasireenna la soo wariyey mufasiriintuna ay dhammaan ku fasireen in looga jeedo biaydin ay biquwa marka macnihii ayd ka soo degdegayey ee daahirka ahaa muraad ma ahee wuxuu yahay mu'awal mid la awilayo oo lagu awilayo macnaha in quwo looga jeedo waxaynu leenahay misaalkaasi saxiix maaha in ta'wiilkii loo tusaaleeyo taas saxiix maaha waayo erayga ayd hadda loogama jeedo jamciyaddin inay tahay jamciyadna ma aha kelmaddani ee maaddadaa iswaafaqday waa masdaru aada ya'iidu aydan aada bimacnaa qawiya ya'iidu aydan ay quwa ayadna tadciifka marka la geliyo waa maaddada ayadna laga keenay ayadna bimacnaa qawaynaa waa xoogaynay waa xoojinnay marka aada ya'iidu aydan waa quwada marka biaydin waa masdarkii ay biquwa daahirkii siday ahayd bay ku sugantay saas aawadeed baa culammadii ahlu sunnaha ee a'immadahay waaweynaa ee salafku ay cabbireen in macnaha looga jeedaa ay tahay quwa ibnu khusayma fii kitaabihi tawxiid wuxuu odhanayaa markii ahlubidca qaarkood ay deliishadeen halkanba waa la awwilayoo ayd waxaa lagu awilay quwada in looga jeedo wuxuu odhanayaa cidda garan weyday ayd inay tahay masdarkii oo quwada macnaha asalkay ku tusinaysaba ay ahayd kaasi wuxuu u munaasib yahay oo ku habboon yahay inuu kataatiibta iyo malcaamadaha iyo meelahaas markaysagaa tago oo dee wax soo bartuu u baahan yahay uga baahi badan yahay inuu munaadaro galo iyo dood ibnu khusayma odhanaya ya xaaje wuxuu u qabaa malcaamadaha iyo kataatiibta meelaha markaysaga wax lagu soo barta ee markaysaa carruurta wax loogu dhigo meelaha inuu tago dee hadda waxbarashada uu soo bilaabuu uga baahi badan yahay munaadaro inuu u baxo marka masaladu saas uu marka jamcu yaddin ma ahee waa masdarkii aadaya iidu aydan mufasiriinta badanna waa bayaamiyeen macnaha insaa looga jeeda sheekhu waxa uhi raximah ullah waaldaahiru almadkuuru xaysu ashkala waaldaahiru daahirka macnaha daahirka ah waa macnaha raajixe mutabaadirka almadkuuru ee la sheegay xaysu ashkala almadkuur wuxuu ku yidhi tacriifku horuu kuugu soo hormaray macnaha daahir tacriifkiisu marka inuu hadda tacriifiyo ugama jeedo laakiin wax kale ku tacalluqu doonaya inuu kuu sheego oo ta'wiilka ah daahirkaasoo almadkuuru la sheegay waa lafdigii macno daahira lahaa oo raajix ah iyo macno marjuuxah xaysu ashkala goortuu qarsoomo mafhuumuhu mafhuumkiisa bimacnaa macnihiisu qarsoomo oo in isaga looga jeedaa ay noqoto mushkil mid ishkaal leh yaa say ishkaal ku yeelatay in lagu xambaaro ayaa markaa ishkaal yeelanaysa oo laga fiican yahay fiicnaanshahaasi wuxuu ka iman karaa deliil kale in la helo oo u diidaya fabidaliili uwwila ay fa huwa isaga uwila waa la awilay bidaliili daliil baa lagu awilay oo macnaha daahirkee raajixa ah lagaga leexiyey macnaha marjuuxana loogu leexiyey marka ta'wiilkaasi mar hadduu daliil ku sugan yahay wuxuu noqonayaa maqbuul ayuu noqonaya laakiin biduuni daliil hadduu yahay wuxuu noqonayaa marduud bal yadaahu mabsuudataani haddii la yidhahdo nicmadaa looga jeedaa ama la yidhahdo waxaa looga jeedaa qudradaa looga jeedaa dee daliil looma hayo marka marduud buu noqonaya uma istawaa cala alcarshi haddii la yidhahdo waxaa looga jeedaa istiilaa yacni khaalib noqosho wuxuu noqonayaa taawiil biduuni daliil marka taawiilku hadduu biduuni daliil yahay wuxuu noqonayaa marduud waa midaan sax biduuni daliil hadduu noqdo yacni taxriif buu noqonaya waa taxriifun bilmacna waa macnihii oo la beddelayo taxriifkuna waa madmuum waa mid in la dhaleeceeyey waayo min sunan alyahuud biduuni daliil in daahirka lagaga leexiyaa waddadii yuhuudday ka mid tahay waddooyinka yuhuudda yuxarifuuna alkalima can mawaadicih yuxarifuuna alkalima min bacdi mawaadicih wa saara bacda dalika ata'wiili wuxuu noqonayaa ta'wiilkaa dabadii muqayadan mid la qayday bidaliili daliil lagu qayday filismi magaca gudihiis oo waxaa la odhanaya waa daahirun bidaliil baa laodhanaya baabu lafcaal waxaynu gelaynaa afcaasha rasuulka sala allahu aleyh wasalam baabka ku saabsan afcaalu taaha saaxib ashariica jamiicuha mardiyatun badiicah wa kulluha ima tusama qurbah fa taacatun awlaa fa ficlu lqurbah min alkhusuusiyaati xaysu qaama daliiluha ka waslihi asiyaama wa xaysu lam yaqum daliiluha wajab wa qiila mawquufun wa qiila mustaxab fii xaqihi wa xaqina wa ama maa lam yakun biqurbatin yusama fa inahu fii xaqihi mubaaxu wa ficluhu aydan lanaa yubaaxu sheekhu waxau uhi raximahullah afcaalu taaha wuxuu u jeedaa afcaasha rasuulka sala allahu alayh wasalam buu u jeedaa saaxibi shariica oo shariicada kii u saaxiibka ahaa ahaaday taaha oo saaxibi shariicati shariicada kii u saaxiibka ahaaday bimacnaa nebiga sala allahu alayh wasalam ahaaday afcaashiisu nebiga ahaaday afcaashiisu jamiicuhaa mardiyatun dhammaantood waa laga raalli yahay oo badiicatun waa mid la bilowday oo wanaagsan weeye wa kulluhaa imaa tusammaa qurba dhammaantood ama waxaa lagu magacaabaa qurbo wax rabbi loogu dhowaanayo fa taacatun iyo taaco aw laa ama qurbo iyo taaco laguma magacaabo fa ficlu lqurba waxa qurbadee rabbi loogu dhowaanayo samaynta la sameeyaa min alkhusuusiyaati xaysu qaama khusuusiyaadkay ka mid tahay xaysu qaama goortu kaco oo la helo daliiluhaa daliilkeedii la helo daliilu khusuusiya ka waslihi siyaama waa sida xidhiidhintiisa nebigu sala allahu aleyh wasalam uu xidhiidhin jiray soonka waxaysu lam yaqum daliiluha goortaanu daliilkeedu qumin oo aan wax daliila loo helin wajab waa waajibayaa wa qiila mawquufun waxaa kaloo la yidhi waa laga tawaqufaya waa layska taagayaa oo waa waajib iyo waa mustaxab toonna la odhan maayo waasee la samaynaya wa qiila waxaa layihi mustaxab waa la istixbaabaya waa la jeclaysanayaa fii xaqihi nebiga sala allahu alayh wasalam xaqiisa waa loo istixbaabayaa wa xaqinaa innaga xaqeennana waa loo istixbaabaya labadeennaba mustaxab bay u tahay nisbada nebigana mustaxab bay u tahay innagana waxay u tahay mustaxabba bay inoo tahy bimacnaa nebigana inay sunno u ahayd baa lagu xambaaraya innagana sunno inoo tahy mawduuca uu sheekhu ka hadlayaa waxay ku saabsan tahay afcaalu rasuul sala allahu alayh wasalam bay ku saabsan tahay waa mawduuc ballaadhan usuul fiqiga waa lagaga warramaa oo waa baab gaar ah ama kitaab gaara weeye oo usuul fiqi ka mid a ah. culammada qaarkoodna tasaaniif baabay u gaar yeeleen oo ka allifeen hataa culammadii qarniyadii dhexe waxaa ka mid ah bacdu almashaayikh oo tasaaniif u gaar yeelay waxaa ka mida ah abishaama kitaab buu leeyahay la yidhaahdo afcaal rasuul sala allahu aleyh wasalam afcaasha rasuulka waa kitaab matbuuca wuxuu kaga warramaya afcaash almuxaqaqu min cilmi alusuul fima yatacallaqu biafcaali arasuul sala allahu aleyh wasalam wagaa taxqiiqa la socda laakiin kitaabka intaa la eeg wuxuu ka allifay afcaasha nebiga sala allahu aleyh wasalam wa uu kaga hadlayo afcaasha rasuulka sala allahu alayh wasalam kaga hadlayo mucaasiriinta qaarkood waxay ka qoreen iyaguna kutub bay ka qoreen ashqar waxau leeyahay kitaab laba mujallad ah afcaalu rasuul ku saabsan wa kadalika alcaruusi isaguna waxa uu allifay cabdulqaadir alcaruusi isaguna waxa uu allifay kitaab afcaalu rasuul isaguna ah oo aad mufiid u ah oo kutubaha horena uu marka raajacay khulaasooyin aad u fiicanna ku qoray marka mawduucan waa mawduuc ballaaran waayo afcaalu rasuul axkaam badan baa ku tacalluqda mar waxaa laga eegayaa xukunkeeda daat hadda waxaa inoo yaallaa waa in kooban weeyi mar waxaa laga eegayaa ma jibilla ma caada ma qurba ma caamba oo bimacnaa waa lagaga dayanayaa nebiga sala allahu aleyh wasalam ma khaasba oo nebigay ku gaarta axkaamo badanoo kaleo ku tacalluqaa jira aan halkan loogu bambixin ay ka mid tahay afcaasha rasuulka sala allahu aleyh wasalam qaarkood eh, cala sabiil iftaa ayuu nebigu u yidhi yacni waxa weye qaar baa axkaam eh, gaari ka leeyi qaar baa qada ah qaar baa iftaa ah mansibkii imaamadu marku tasarrufaya oo isagaa qadaagii iyo xukunkii iyo fasli bayna alkhusuumaatkii samaynaya ooba qadaa mar waa fatwo mar waxa weeye yacnii maqaamkii nubuwo ayuu ku tasarrufayaayo waxay tahay waa awaamir yani marka sharciya ama axkaam sharciya oo waxa weeye waxyi ah oo uu soo naqlinayo mar waa ijtihaad uu ijtihaadayo marka axkaamo badan bay leedahay asalku waxay tahay nebiga sala allahu aleyh wasalam in lagu daydo nebigana sala allahu aleyh wasalam waxa uu leeyahay aqwaal iyo afcaal waxay culammadu isweydiiyaan aqwaasha iyo afcaasha kee dalaaladoodu sii xoog badan tahay ayuhuma aqwaa dalaalatan xagga dalaalada kee xoog badan khilaaf bay culammada qaarkood soo naqliyaan yacni ficilka ayaa dalaaladiisu xoog badan tahay maya qowlka ayaa dalaaladiisu xoog badan tahay waxaase ugu fiican in tafsiil la geliyo oo la yidhaahdo sifada ficilka iyo kayfiyada loo samaynayo iyo qaabka loo samaynayo haddii la sheegaayo alficlu adabi ficilka u tusin badan haddii loo jeedo min xaysu alxukmi xagga xukunka haddii la sheegayana alqowlu adal qowlka ayaa u tusin badan laakiin sifada iyo kayfiyada wixii ku saabsan ficilka u tusin badan xukunka marka arrinkaasi leeyahayna odhaahyada ayaa u tusin badan nebiguna sala allahu aleyh wasalam shareecada waa ku caddaynayey odhaah iyo ficil mid walba waa ku caddaynayey marka afcaasha rasuulka sala allahu aleyh wasalam dhammaantood waa afcaal wanaagsan oo nebigu wax macsiya dembiya la iman maayo waayo waa macsuum ilaahay baa dhowray saas aaweed buu sheikhu wuxuu yidhi afcaalu taaha saaxibi shariica jamiicuhaa mardiyatun badiixa dhammaantood waa laga raalli yahay oo waa wanaagsan yihiin waxay kala dhex yaalleen inay waajib yihiin inay mustaxab yihiin inay mubaax yihiin xataa shay karaahiya hadduu sameeyo nebigu sala allahu alayh wasalam oo bayaanu shariica uu u samaynaayo shareecadii inuu caddaynayo isaga nisbadiisa uma aha makruuh uma aha ee waxay u noqonaysaa waajib inuu gudnay muxaramna maba samaynayo wa rubamaa yafcalu lilmakruuhi mubayinan anahu litanziihi fasaara fii jaanibihi min alqurab kannahyi an yushraba min fami alqirab waa ka odhanaya saaxib almaraaqi waxaa dhici karta nebigu sala allahu alayh wasalam shay makruuha inuu sameeyo isaga oo caddaynaya nahyigu inuu tansiih u sugnaaday oo taxriim aanu ahayn markaasaa nebiga nisbadiisa wuxuu u noqonayaa shay qurbo oo cibaade buu u noqonaya rabbi ugu dhowaanaya ila shariic waa caddaynaya yaa ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik balliqdii buu ku gudanayaa inuu dadka shareecada gaadhsiiye wuxuu ku gudanayaa ficilkan nahyi buu sameeyey shay buu reebay shaygii waxa ishkaal le maa xaaraannimaa loo reebay mise karaahiyo nebigu hadduu sameeyo sala allahu alayh wasalam waxaa la garanayaa inaanu xaaraan ahayn oo nahyigu liltaxriim aanu ahayn litanziih uu yahay kanahyi an yushraba min fami waa sida reebista uu nebigu reebay sala allahu aleyh wasalam qarbadka naaskiisa in laga cabbo afka la gashado uu reebay yadou taa reebuu nebigu haddana sameeyey sala allahu aley wasalam karaaha markaa lama iman isagu isagu waxayd qurbatun min alqurab waayo shareecadii buu bayaaminayey bayaankiina ficilkan buu ku dhacay ficilkan ayuu ku dhacay afcaasha waxaa kaloo soo gelaya taqriirka waxa la yidhahdo siduu inoo keeni doona marka afcaasha rasuulku sala allahu aleyh wasalam dhammaantood waa mardiya waxaana afcaasha rasuulku sala allahu aleyh wasalam ay yihiin inay ama qurbo yihiin oo qurbo lagu magacaabayo iyo taaca rabbi loogu dhowaanayo iyo inayna qurbo ahayn oo afcaashu mar waxay noqonayaan cibaado uu rabbi ugu dhowaanayo mar waxay noqonayaan caado mar waxay noqonayaan jibillo jibilladu waa maxay waa waxa ruuxa ku abuuran ruuxu markuu gaajoodo inuu wax cuno oo markuu harraado wax cabbo oo markuu luloodo seexdo waxaa la odhanaya waa jibillo hurdada cunitaanka cabbitaanka kicitaanka fadhiga jiifka ashyada noocaasi waa dabiicad dadka ku abuuran waa shay jibilah shay jibilah weeye caadaduna waa maxay caadadu waxyaalaha ku saabsan libaaska iyo huga la xidhanayo iyo shu'uunta markaa beydka kabaha la gashanayo dharka la xidhanayo yacni shu'uunta beydka yacni waxa weeye waxyaalaha noocaasoo kalena waa caado marka shaygii cibaada uu nebigu sameeyey sal allahu alayh wasalam waxaa loo kala qaadayaa inay tahay khusuusiyo nebiga u gaar ah oo aan lala wadaagin iyo inay tahay wax lala wadaago aan khusuusiyo ahayn haddii khusuusiyo nebiga u gaara ay tahay ilaaba ilaa waa in deliil loo helaa inay nebiga u gaar haddaan deliil loo helin inay nebiga u gaar tahay khusuusiyo lagu xambaari maayo waayo tashriica waxa u asala cumuum asalkuna waxay tahay nebiga in lagu daydo sala allahu alay wasalam oo ilaahay waxau yidhi laqad kaana lakum fii rasuuliillahi uswatun xasana liman kaana yarju allaha walyowma alaakhir waxaa idinku sugnaatay rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam ku dayasho wanaagsan ibnu kasiir wuxuu odhanayaa hadihi alaayatu alkariimatu aslun kabiirun fi ta'asii birasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam fii aqwaalihi wa afcaalihi wa axwaalih aayaddani asal weyn bay u tahay iyo daliil weyn oo ku sugan ku dayashada rasuulka sala allahu alayh wasalam lagu dayanayo oo odhaahyadiisa lagaga dayanayo oo ficiladiisa lagaga dayanayo oo axwaashiisao dhanba lagaga dayanayo marka cibaadadii uu nebigu la yimi sala allahu aleyh wasalam khusuusiye laguma xambaarayo haddaan daliil khusuusiye la helin wakada ashyaadaan cibaadada ahayn laftooda khusuusiye laguma xambaarayo haddii aan daliil khusuusiye la masalan waxaa ka mid a ah iyadoo daliil khusuusiye la helay misaalka uu sheikhu inoo qoray ka waslihi siyaama sida soonka inuu wasli ku sameeyey nebigu sala allahu aleyh wasalam wasligu waa maxay soonkii markuu ruuxu soomo in waxaweeye aan wakhtigii afraaddu markay joogtay qoraxdu dhacdo inaan waxba cunin aanu afurin af xidhnaantii inuu ku baaqi noqdo ilaa inta wakhtiga kale soonku soo gelaayo marka isagaan afurinna suxuuranna cashaynna soonkii wuxuu ku jabinayaba aan la imanin ayaa maalintii kalena uu ku sii xidhiidhinaya marka maxay noqonaysaa laba maalmood iyo habeenkii u dhaxeeyey intaba in soonku isku xidhan yahay nebigu sala allahu alay waslam wasligaa waa samayn jiray weliba waqtiyada qaarkood wuxuu samayn jiray ciddata ayaam maalmo mutacadid ah ayuu sidaa ku samayn jiray nebigu sala allahu alay wasalam saxaabada qaarkood baa waxay dooneen inay kaga daydaan nebigu sala allahu aleyh wasalam waa ka reebay waxaanu ku yihi lastu kahi'atikum idinlama mid ihi idinlama mid ihi inii adallu yucimunii rabbii wa yasqiinii rabbigay baa iquudinaya ii waraabinayana wisaal ha la imanina wisaal ha la imanina oo ha xidhinina markii hore markay yidhaahdeen wisaalka ay dooneen inay siiguna sameeyaanoo nebiga ku daydaan waa u diidey markay saxaabada qaarkood yidhahdeen maya ilaaba ilaa waa samaynaynaa nebigu waa la sameeyey waa la sameeyey qadar wisaala markay sameeyeen baa bishii soo gashay bishii baa bilatay dabeedna wuxuu yidhi hadduu bishu dib i dhici lahayd waa idiin kordhin lahaa yacnii si aan idiintu soo inaydaan sidaan sameeyo aydaan samayn karin markaasuu nebigu sala allahu aleyh wasalam ka reebay waxaanu idhi lastu ka atikum yutcimunii rabbii wayasqiinii waxay culammadu yidhaahdeen loogama jeedo xaqiiqatan inuu ilaahay cunto iyo cabbitaan siinayo oo hadduu wax cunayo wax cabbayo dee soon ma jirin ee waxaa looga jeedaa quwadii iyo xooggii laga helaayay cuntada iyo sharaabka xoog la mida iyo karti la midu ilaahay siinaya muraadka looga jeeda waa saas oo nebigu sala allahu alayh wasalam dikriga uu ilaahay xusayo ee jacaylka ilaahay uu jecel yahay iyo cibaadada jacaylku uu jecel yahay iyo waxa weeye xaalaadka noocaase uu ku sugan yahay ayuu wuxuu ka helayaa awood badan oo macnawi uu ka helaya waxaa la ogsoon yahay qofku markuu farxadda aadka u fara badan ee cidduu jeclaa uu helay ee aad ugu faraxsan yahay uu ku sugan yahay naftiisa waxay yeelanaysaa quwa waxaanu marka kale awoodi karayn uu awoodaya waxaa laga yaabaa cuntada iyo sharaabkii inuu ilaawo oo wakhtiguu gaajoon jiray aanu gaajoon laha axaadiisu min dikraaka tashhaluha can alsharaabi wa tulhiiha can izaadi ya yacni waxaa laga yaabaa dee xataa warka ciddaa dhex maraya xadiiskaasaa laga yaabaa inuu kuba ilaawoba cunto iyo cabbitaan kaannahu uu xadiiska quudanayo yacni saasoo kale kaannahu yahay calaa kulli xaal taasi waxay tahay waa shay cibaado ah oo khusuusiyo ahoo nebiga sala allahu alayh wasalam u gaara cibaado haddaynay ahaynna waa la mid oo khusuusiya loo helo daliil khusuusiya la helo daliil khusuusiya lagama maarmaana waimra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lilnabiyi in araada annabiyu an yastankixaha khaalisatan laka min duuni almu'miniin nabiga sala allahu alay wasalam waxyaalaha loo banneeyey waxaa ka mid ah inuu gabadh guursado nafteeda nebiga u hibaysay iyadoo wax mehera aan u yeelin wamra'ata mu'minatan in wahabat nafsaha lilnabiyi in araada alnabiyu an yastankixaha khaalisatan laka min duuni ilmu'miniin culammadu waxay yidhahdeen haddaan lagu dari lahayn khaalisatan laka min duuni ilmu'miniin waxaa laga qaadan lahaa mu'miniintuna inay la wadaagaan laakiin waxaa diiday inay mu'miniintu la wadaagaan khaalisatan laka min duuni almu'miniin oo la raaciyo haada daliilu khusuusiya waa daliilkii khusuusiyada faa'iideynaya marka laba daliiloo midna waxa weeye ku saabsan yahay sunnada midna ku saabsan yahay qur'aanka oo mid walba daliilu khusuusiyo ay ku sugan tahay ayaa meesha yaalla marka haddii daliil khusuusiye la helo khaasnimaa lagu xambaarayaa oo waxaa la odhanayaa waa ku gaar haddii daliil khusuusiya la waayo khaasnimada laguma xambaarayo waxaysu lam yaqum daliiluha wajab daliilkhusuusiya haddii la waayo maxaa la yeelaya daliilkhusuusiya haddii la waayo wuxuu sheekhu odhanayaa saddex qowl baa ku jira shaygii nebigu waa sameeyey sala allahu aleyh wasalam daliil khusuusiyana ma jiro waana shay qurbo ah shayga marka la garanayo inuu qurbo yahay dee qatcan qurbo mooye haddaanu si kalaba noqon karin wuxuu noqonayaa qurbo cibaadun buu u dhici karaaba shaygaasi dee shaki ma laha markaa in qurbo lagu xambaarayo wakadaa raajixu hadduu yahay sida miisaanka badan le inay qurbo tahayna qurbaa lagu xambaaraya masalan nebigu sala allahu aleyh wasalam cibaado gudaheed buu ku sameeyey hay'ad hay-addaasi waxay dhex dhacday shay cibaado ah waxaa la ysku qabtay qaabkaa in la sameeyaa ma cibaada mise ma aha cala sabiili misaal waxaa jirta jalsa la yidhahdo jalsat listiraaxa ay u yaqaaniin fuqahadu fadhiga nasashada la yidhaahdo oo salaadda marka lagu dhex sugan yahay marka ragcadaha tira kala dhiman la joogo oo ragcadda labaad loo kacayo hal ragcad baa la tukaday ama saddex ragcadood baa la tukadoo tii afraad baa loo kacayaa waa tira kala dhiman laba ragcadood haddii la tukado dee atixiyaad baa jira atixiyaadkaa loo fadhiisanaya yada halkaa iska dhig laakiin marka hal ragcad la tukado oo sujuuddii ugu dambaysay laga tooso la doonaayo in laysu taago ragcaddii labaad fadhi baa halkaa ku jira sidaa loo yara hakanayo nebigu waa hakaday sujuudda markuu ka toosay cala duul uma kicin fadhigu in yar hakaday in yar markuu fadhiga ku hakaday ayuu dabeedna istaagay wa kadaalika ragcadda saddexaad markuu tukaday ta afraadu u kacayo yadana in yar buu hakaday fadhiga intuu sidaa ugu hakaday ayuu dabeedna kacay fadhigaa waxaa la yidhahdaa jalsatu listiraaxa la yidhahdaa fuqahadu saasay u yaqaaneen waxay culammadu isweydiiyeen markaa ragcadda afraad loo kacayo ama ragcadda labaad loo kacayo in fadhigaa yar in yar lagu nastaa wax yar maaha wax badan sunne miyaa ah, oo waa tacabud rabbi lagu caabudayo oo ajar laga helayo nebigu waa sameeyeye inaynu samaynaa sunna miya inoo tahay ajar aynu ka helayno mise yacnii nebigu xaaju u sameeyey baahi maadaama marka waxa weeye uu waagii dambe yaro cuslaaday ama da'da ama culayska kay doonta ha noqotee ayaa baahi keensato uu nebigu ugu nastay ee tacabud ugama jeedin mise tacabud buu uga jeediy oo innaguna inaan sidiioo kale rabbi ku caabudno oo ku yaro nasanno si aynu ajar uga helno baa inoo sunnaa fuqahadu waa isku khilaafeen laba qowl bayna ka laakiin qowlka qawiga ahi wuxuu yahay raajixa ahi inay sunno tahay waayo hay maadaamay cibaado gudaheed ku dhacday in la yidhaahdo cibaaduu nebigu uga jeeday iyo ugama jeedin labada kee soo degdegaysa ayuhuma adhar inuu cibaado jeedo asalku waa in la istisxaabaa shaygan cibaadu ahaa soo maaha wax alla gudihiisa dhacay inuu cibaado nebigu u sameeyey tacabud uga jeeda asalku yahay wax daliil cad oo si khilaafsan sheegaya aan lahaynin daliil cibaadanimadii ka nafyinayoo u diidaya yaa ma hayno mar haddaan la haynin waxay noqonaysaa alraajixu annahu qurba sida miisaanka badan lihi waa qurba yahay markaa shaygaasi hadduu qurba yahay ama qacan ha loo ogaado ama rujxaanan ay miisaan badan tahay ha lagu ogaado inay qurbo tahay nebiguna sameeyey sala allahu alayh wasalam xukunkeedu muxuu noqonaya qowl wuxuu leeyahay waajib buu noqonayaa oo isagana waajib bay ku ahayd innagana waajib bay inoo tahy qowl labaad wuxuu leeyahay maya isagana inay sunno u ahayd baa lagu xambaarayaa innagana sunno inuu tahy qowl saddexaad wuxuu leeyahay cibaade ahaan baa loo samaynayaa laakiin waa laga tawaqufayaayoo mid lama cayimayo lama goynayo waajib bay ahayd ama waajib bay tahay iyo sunnay tahay midna la odhan maayo waxaa laga tawaqufayaa xukunkeedoo dhan maaha qacan waa la og yahay waxa shaygani inuu yahay cibaado marka mashruuc weeyo in la sameeyaa waa ka raajaxsantaha in laga tago xukunkiisana si itlaaqa looga wada tawaqufayo laysagama taagayo lama odhanaayo inay sunno tahay iyo inay waajib tahay intaba waa layska taagaya la odhan maayo mubaaxnimada meesha ka saar marba haddii ay cibaado ahayd mubaaxa labada dacal way siman yihiinoo ma kale miisaan badnee mubaaxa markaa meesha ka saar mubaax ma ahee waxay kala dhex taallaa laba qura labadaasi waa maxay waa waajib iyo waa sunne labada mid waliba waa mashruuc mid walbana haddii lala yimaado ajar baa laga helayaa marka qowlka saddexaad waa tawaqufoo wuxuu ku dhisan yahay xalaal xalaalmirad oo wuxuu leeyahay waan samaynayaa laakiin anigu goyn maayo oo bir ku jari maayo waajib bay ahayd iyo sunnay ahayd toonna laakiin rabbi waa ugu taqarrubaya waana la imanaya waayo waxaan ka baqayaa haddaan idhaahdo waajib bay ahayd inaanay waajib ahayna sunna ahayd haddaan idhaahdo sunnay ahayd waxaan ka baqayaa inay waajib ahaydoo ayna sunno ahayd si aanan taas ugu gefin anoo ficilkii samaynayaan iska taagayaayo ka tawaqufayaayo midnaba aanan goynayn inaan cayimo qowlka saddexaad waa saas fii xaqihi wa xaqina waxaa laga tilmaamayaa saddexda mid walba khilaaf baa ugu jira ma waajib bay u ahayd fii xaqihi wa xaqina ma mustaxab bay u ahayd fii xaqihi wa xaqina ma waa ka tawaqufaynaa labada mid walba isaga nisbadiisi inaga nisbadeennaba culamada qaar way kala qaadayaanoo waxay leeyihiin shaygaasi hadduu mar qurba yahay daliil kale oo nebigu ku caddeeyeyna aanu jirin isaga nisbadiisa waajib inay ahayd goog oo jasmi khilaafka waxaad gelisaa innaga nisbadeenna maxaa isaga loo goynayaa isaga waxaa loo goynayaa inay ahayd waajib ku ahayd marba hadduu shaygani uu qurbo ahaa daliil kaloo caddaynayana aan la haynin ila nebigu inuu shareecada caddeeyo dadka gaadhsiiyaa waajib ku ahayd balliq maa unzila ilayka min rabbik daliil qawliya haddii la helo haa laakiin daliil kale lama helin bes ficilkaasunbaaba la helayba shay labaad lama hayo tabliiqii iyo bayaankii sharcigu wuxuu ku dhacayey ficilkan marka inuu sameeyaa waajib bay ku ahayd isaga ila shareeca caddayn iyo shareeca dadgaadhsiin buu gudanayey taas isaga waajib bay ku ahayd halkaa dhig khilaafku markaa wuxuu gelayaa oo innaga nisbadeenna ma waajib bay inoo tahay ma sunna inoo tahay ma waynu ka gaabsanaynaa labada mid ahaan inaynu goyno laakiin kollayba cibaad ahaan baynu u samaynaynaa inagoo midnaba aan goynin culammada qaarkoodna sidaas yadaa bay leeyihin marka asheekh ibnu cusaymiinna waa sida uu tilmaamaayo oo wuxuu leeyahay qowlka saxiixi wuxuu noqonayaa xagga rasuulka marka laga eegaayo sala allahu aleyh wasalam inay waajib u ahayd haddii balaagu aanu kan mooyaane ficil kan mooye wax kale ku xasilin waxaynu sidaa u nidhi buu yidhi dee tabliiqii ilaahay amray buu gudanayey yaa ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik balaaqina ficil mooye haddaanu wax kale ku xasilin oo ku dhicin saara alficlu waajiba ficilku wuxuu noqonayaa waajib marka khilaafku wuxuu gelaya inaga nisbadeennuu gelaya ma waajib bay inoo tahay ma sunna inoo tahay ma waynu ka gaabsanaynaa inaynu mid nidhaahno inagoo qurba ahaan iyo cibaad ahaan ula imaano tusaale waxa u ah xadiiska nabiga sala allahu aleyh wasalam ee muslim saxiixa ku soo wariyey kaana nabiyu sala allahu aleyh wasalam idaa dakhala baytahu bada'a bisiwaak nebigu sala allahu aleyh wasalam marka uu gurigiisa soo galo waxa ugu horreeye uu qabtaa waxay ahayd caday inuu ku bilaabo guriga markuu saa u soo gala waa cadayan jiray lama hayo xadiis qawliyoo sheegaya markaa guriga soo gashaan caday ku bilaaba nebiga sala allahu alayh wasalam ficilkaasaa laga hayaa ficilkaa bes ficilkaasoo quraa laga hayaa idan inuu cadaygaa sameeyaa ila cadaygu waa shay cibaade e asiwaaku midharatun lilfami mardaatun lirabbi saas aawadeed lama odhanaayo waa caado waayo nebigu wuxuu sheegay sala allahu alayh wasalam rabbi inuu ka raalli noqonayo raalli ahaanshaha ilaahay wuxuu ku imanayaana waa qurbo rabbi loogu dhowaanayo idan waxay noqonaysaa min qabiil alqurab nooca qurbooyinkay gudagelisa marba hadday qurbo tahay samayntaa uu nebigu sameeyey cadaygaas inuu ku bilaabay waxay noqonaysaa mid waajib isaga ku ahaa mid isaga waajib ku ahayd ayay ahayd laakiin innaga nisbadeenna maxay inoo tahay culamada qaar waxay dhahan waajibniman ku xambaarayna maxay waajibnimadan u deliishadeen aayaddan u deliishanay bay yidhahdeen laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasanatun liman kaana yarju allaha walyowma alaakhir waxay idinku sugnaatay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam ku dayasho wanaagsan waxay ugu sugnaatay ciddii ilaahay rajaynaysa sawaabkiisa iyo maalinta aakhiro ciddii rajaynaysa ayaa ku dayasho wanaagsan igu sugnaatay dhammaanteenna waxaynu rajaynaynaa ilaahay sawaabkiisa iyo ajarsiintiisa ayaynu hanjaynaynaa marka idan waa inay waajib noqoto qowl labaad wuxuu leeyahay may sunno inay inoo taha lagu xambaaraya oo maxaa sunnaha loogu xambaarayaa sunnaha waxaa loogu xambaarayaa bay yidhaahdeen shaygan in la sameeyaa in laga tago waa ka awlaysan tahay marba haddii shaygani qurba yahay mubaaxnimo meesha iman mayso marka ficluhu arjaxu min tarki ma sinne eh in la sameeyaa ka arjaxsan oo ka miisaan badan in laga tago waayahay taa markaynu garannay waxaynu kaloo garanaynaa shaygii in la sameeyaa ka miisaan badan tahay in laga tagaa wuxuu dhex yaallaa inuu sunno yahay iyo inuu waajib yahay waajibnimadii waxaanu uga baajinnay bay yidhaahdeen qadarka ugu yar ee la hubaa ee mutayaqanka ahi waa sunnanimada qadarka ka sarreeya oo waajibnimada ana waa mashkuukun fiihi oo waa laga shakisan yahy qadarkii mutayaqanka ahaa ee ugu yaraa muxuu yahay shayga hadduu ficiluhu arjaxu min tarki waa sunnanimo marka qadarkaasi waa mutayaqan isaga waa la hubaa qadarka ka badanna oo waajibnimada ahina waa mashkuukun fiihi oo waa laga shakisan yahay ta kale asal waxa u ah dadka mukallafiinta bara'atu dimma dimmadoodu inay beri tahay oo ismi beri ka tahay haddii la yidhahdo shaygani waa waajibna tegista laga tago waa lagu dembaabaya ismi baa ka imanaya asalkii oo bara'atu dimme ah oo in dadkii la dembaajiyaa ay deliil u baahan tahay daliil cadna aan lahaynin qadarka la hubayna ay tahay sunnanimada dee sunnanimadii ha la istisxaabo dimmadu inay beri ka tahay dembina ha la istisxaabo isagana ha la weheshado halkaa waxaa ka soo baxaysa waajib maaha wax cad oo waajibnimadii lagu sugan mar haddaan lahaynin ixtimaalkaa laguma sugi karo idan waxay noqonaysaa sunno imia qowl aanu inoo sheegin sheikhu waa jira oo odhanaya mubax odhanaya laakiin qowlkaasi waa daciifun bilmara dacfigiisu waa iska daahir isaga waayo shaygu waa qurbo waa cibaada iyo waa mubaax ismaba qabataba qowlkaas butlaankiisu waa iska cadiya saas aawoodee sheikhu waa ka tegey qowlka haddaba tawaqufka ku saabsan tawaqufkii qudwa kuma jirto waxa ugu badanee ku suganna waxay tahay ciddan inay ishkaal gelisayoo ay xoogaa ka xalaal inay mid jasmiyaan laakiin xasaba daliil in la raaco ayaa roon oo sida daliilku arjaxayo la doorto waayo dadkii in loo caddeeyana waa loo baahanaya markaa tidhahdo waa ka tawaqufaya laakiin anigu ka tegi maayo waa la imanayaa mid kalea laga yaaba inuu yidhaahdo anigu waa ka tegayaayo mar haddii yacni waxa weeye waajibnimo dee ayna i caddaan lama imanayo ilaaba ilaa ha ka tegin dee ma odhan karti xukunkiisii baa la weydiin karaa la odhan karaa xukunkiisu waa maxay dadkiina tawaquf lama amri karo markaa sidaas aawoodee qowlka arjaxa in lagu tago ayaa fiican qowlka arjaxina waa sunnanimada markaas sheikhu waxau raximah raximahullah afcaalu taaha saaxibi shariica halkaa waxaynaan baraarujin mashaayikhda qaarkood baa waxay yidhahdaan asmaada ilaahay waxaa ka mida ah taaha markaasay yidhahdaan taaha iyo yaasiin iyo waa min asmaa'i arasuuli sala allahu aleyh wasalam laakiin daliil ma leh sheikhuna saasuu ku soconaya in taaha rasuulka isimkiisa asmaadiisa ay ka mid tahay atay dee yidhaahdaan suufyada qaarkood markay ducaysanayeen bifadli taaha wa yaasiin waxay u jeedaan bifadli rasuuli sala allahu alay wasalam iyadoo sidaa ay samaynayaane ay leeyihiin altawasul biljaah ama bilfadli marka horeba aanu daliil lahayn ou yahay mid aan nebiga sala allahu alay wasalam iyo saxaabadiisa laga hayn uu yahay oo bidco yahay ayay markii dambena asmaadii rasuulka ay ku dareen taaha iyo yaasiin markaa sheikha shaarixu waa caddaynayaa ibnu cusaymiin asmaada rasuulka sala allahu alay wasalam inaan daaha ka mid ahayn marka asaran iyo nadaran midnaba waa asix maysa buuri xagga haddii laga eego axaadiista iyo aasaarta lama soo naqlin asmaada rasuulka sala allahu aleyh wasalam in daaha ka mid ahaa wakada yaasiinna waa la mid xagga nadarka haddii laga eegana nadarku kuma tusinaayo in asmaadii rasuulka sala allahu alay wasalam daaha inuu ka mid yahay magacyada rasuulka kuma tusinayo kuma tusinayo saas asmaada rasuulkuna sala allahu aleyh wasalam dhammaantood waxay xambaarsan yihiin macaani wanaagsan asmaa'u rasuuli sala allahu aleyh wasalam waa aclaamun waa awsaaf waa magacyo waana sifooyin sida asmaada ilaahay ay u yihiin magacyo iyo sifooyin ayaa asmaada rasuulkuna sala allahu aleyh wasalam u yihiin aclaam waa awsaaf waana magacyo waana sifooyin wakadalika asmaa ullahi wa aclaamun wa awsaaf wakadalika asmaa'u alqur'aan wa aclaamun wa awsaaf wakadalika asmaa'u alqiyaama wa aclaamun wa awsaaf asmaa'u rasuul inay magacyo yihiin haddana sifooyin yihiin waxaa ku tusinaya in nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalam wa ana almaaxi yamxu allahu biya alkufra wa ana alxaashiru yuxsharu annaasu calaa qadamay wa ana alcaaqibu laysa bacdii nabiyun marka muxuu tilmaamayaa magac walba inuu macnuhu maqsuud yahay ya wa shaqa lahu min ismihi liyujillahu fadulcarshi maxmuudun wa hada muxammadu shicirka xasaan loo nisbiye wuxuu tilmaamayaa in nabigu sala allahu aleyh wasalam xummida kasiiran wa yuxmadu kasiiran in fara badanna in la mahadiyo in badanna la mahadin doono washaqa lahu min ismihi liyujillahu fadulcarshi maxmuudun wa hada muxammadun maxmuud waa min baabi alikhbaar xamiid baa asmaada ilaahay ka mid ah marka xamiid baa macnuhu wuxuu dhacaya macna maxmuud buu dhacay markaa saas wuxuu sheikhu yidhi afcaalu taaha wuxuu u jeedaa ficillada shareecada kii u saaxiibkaa ah ficiladiisu ka beddelo jamiicuhaa dhammaantood mardiyatun waa qaar laga raalli yahay oo bimacnaa wanaagsan oo badiicatun ay mubtadacatun la bilowday shaygaas waa badiic waa shay xasan oo fiicanna waa loo isticmaala yacanii waa shay wanaagsan oo la bilowday weeye ay mubtadacatun bimacnaa annahu ataa bisharcin jadiidin yahdimu maa kaana calayhi ahlu jaahiliya yacni sharci cusub la imanaya nebigu sala allahu aleyh wasalam oo duminaya wixii ay gaaladu ku sugnaayeen wa kulluhaa ima tusamaa qurba dhammaantood ama waxaa lagu magacaabaa qurbo rabbi loogu dhowaanayo fataacatun yataaco taaco aw laa ama qurbiya taaca laguma magacaabo fa ficlu qurbati qurbada in la sameeyo waxaa rabbi loogu dhowaanayo in la sameeyaa min alkhusuusiyaati khusuusiyaadku ka mid ahaaday waxyaalaha nebiga u khaaskee uu la gaarka yahay nebiga waxa u gaarkaabuu ah ka mid ahaaday goorma xaysu qaama daliiluhaa waa goorta daliilkeedu qumo oo daliil loo helo inuu nebiga ku gaar yahay ka waslihi siyaama tusaalihiisu waxay ahaatay waa sida xidhiidhintiisa nebigu sala allahu alayh wasalam uu xidhiidhin jiray soonka waa khaas oo nebigu ku gaar yahay wakada shayga aan qurbada ahayn hadduu nebiga ku gaar yahay oo daliil khusuusiya la helayna nebigaa lagu gaar yeelaya sida afar dumara in ka badan inuu guur ku kulmiyo khaas bay ahayd oo nebiga sala allahu aleyh wasalam bay ku gaar ahayd axaadiis baana soo aroortay sheegaysa inaynay u bannaanayn ragga ummaddiisa ka midka ah afar dumara wax ka badan inuu meher ku kulmiyaa inaynay u bannaanayn ikhtar minhunna arbacan wa faariq saa'irahun markaa khusuusiya nebiga u gaaray ahayd wakada waa hibada biduuni mahrin inuu guursadaa khusuusiya u gaaray ahayd daliil baana loo helaa waxaysu lam yaqum daliiluha goorta aanu qumin oo bimacnaa aan la helin deliilkeedii oo daliilku tusinaya inay nebiga u gaar tahay aan la helin wajab waa waajibaya isaga nisbadiisa iyo innaga nisbadeenna mid walba ficilkaasi wuxuu u noqonaya qurbada ah in la sameeya waajib waajib buu u noqonaya wa qiila waxaa la yidhi mawquufun waa laga tawaqufayaa waa la layska taagayaa ma waajib bay u ahayd nebiga sal allahu alayh wasalam mise waajibu ma ahayn innagana ma bay inoo tahay mise waajib inooma aha waa la yska taagaya midna lama goynayo laakiin waa lala imanaya laakiin waa lala imanaya wa qiila waxa la mustaxabun waa la jeclaysanaya bimacnaa waa la sunnaynaya fii xaqihi wa xaqina innaga nisbadeenna iyo nisbada nebiga sala allahu alayh wasalam labadaba waxay u noqonaysaa mustaxab bimacnaa sunnay u noqonaysa laakiin sida saxiixi waxay tahay haddaan daliil kale ku soo aroorin isaga nisbadiisa waxay u noqonaysaa waajib laakiin innaga nisbadeenna ayaa khilaaf gelaya saxiixuna wuxuu yahay in innaga nisbadeennana sunno u noqonay wa ammaa maa lam yakun biqurbatin yusammaa wixii aan qurbo lagu magacaabayn fa innahu fii xaqihim mubaaxu nebiga sala allahu alayh wasalam nisbadiisa wuxuu u noqonayaa shay mubaaxoo bannaan wa ficluhu aydan lana yubaaxu samaynteenna innagu aynu samaynana waa laynoo bannaynayaa mubaax bay inoo noqonaysa wa ficluhu aydan samayntiisa marka aynu samayno yubaaxu lana waa laynoo ibaaxaynaya mubaax bay inoo noqonaysa sheekhu waxau inoo tilmaamaya raximahullah shaygii nebigu sameeyey sala allahu aleyh wasalam laakiin qurbo inuu u sameeyey ayna inoo caddayn ama qurbo aan ahayn ee ama markaa caado ah ama jibillo ah waxay iska noqonaysaa innagana mubaax waxay culamada qaarkood kala qaadayaan jibillada iyo caadada waxay leeyihiin jibilada laguma sifaynayo wax xukum ah waajib la odhan maayo mustaxab la odhan maayo mubaax la odhan maayo laakiin caadada waxa la odhanayaa waa mubaax ibnu cusaymiin laftiisuna saasuu maraya oo wuxuu leeyahay shaygu hadduu jibillo yahayoo dabeeca nafta iskaga abuuran ay tahay oo markuu luloodo uu seexanayey oo markuu harraado wax cabbayey iyo wax la midka ah wax xukumoo lagu sifaynayaa ma jiro laa waajib walaa mustaxab walaa mubaax laakiin marka aynu leenahay xukum laguma sifaynayno daata ahaantiisaan lagu sifaynayn ee shay kale hadduu ku tacalluqo wuxuu noqon karaa mar inuu waajib buu noqon karaa innaga nisbadeenna marka laga eegaayo shay kale hadduu ku tacalluqo mar waajib buu noqon karaa mar mustaxab buu noqon karaa mar wuxuu noqon karaa xaaraan buu noqon karaa mar karaahiyuu noqon karaa yacni mar mubaax buu noqon karaa taasi waa ashyaa kale marka ku tacalluqa masalan oo kale haddii ruuxii soo jeedku oo aad u dhibaataynayo ama u sababayo waajibaadkii inuu ka seexdo soo jeedku hadduu ruuxii aad u dhibaataynayo oo darar ku keensanayo waxaa la odhan karaa markaa inuu soo jeedaa waxay noqonaysaa midaan bannaanayn seexashadii hadday keensanayso waajibaadkii inuu ka seexdo ama salaaddii ka tagto waxaa la odhanayaa xaalkan inaad seexataa waxay noqonaysaa xaaraan marka waxay ku kala duwanaanaysaa axkaamteedu bixasabi waxa ku tacalluqaya ay ku kala ahlu cilmiga qaarkood way israacinayaan caadada iyo jibillada oo waxay leeyihin mid walba asaalatan waa mubaax laakiin mid walba axkaamtu waxay ku kala duwanaanaysaa waxa ku tacalluqa caadadu waa sida markaa waxa la xidhanayo dharka la xidhanayo ama kabaha la xidhanayo ama waxyaalaha kale ee ku saabsan waxay noqonayaan caadaa la odhanaya ibnu cuthaymiin wuxuu odhanaya shayga caadada ah shay mubaaxuu noqonaya ibnu cuthaymiin wuxuu odhanayaa raximahullah ullah mu'allifka hadalkiisu wuxuu u eg yahay inuu mubaax ka dhigaye inaan mubaaxnimo loo dayn baa fiican oo la yidhaahdo wuxuu nebigu sameeyey sala allahu alayh wasalam oo calaa sabiil caada uu sameeyey in la sameeyaa mustaxab ah laakiin laa bilcayni bal bijinsi muxuu tilmaamaya shayguu nebigu sameeyey sala allahu alayh wasalam in la sameeyaa waxay noqonaysaa sunne laakiin caynta laftiisii in la sameeyaa sunno noqon maysee noociisa ayaa wuxuu noqonayaa sunni in la sameeyo oo cayn iyo waxa kale jira eh, nawc jinsiga hadda wuxuu uga jeedaa sidii manaadiqada sheikhu ugama jeedo wuxuu uga jeedaa wixii laodhan jiray nooc laodhan jira masalalo kale libaaskuu nebigu sala allahu alayh wasalam markaa xidhay yacnii khusuuska cayntiisii in la xidhaa ilaaba ilaa sunnihii maahee curfiga beledka la joogo libaaska laga xidha ee sharcigu aanu diidin in la xidhaa sunno noqonaysa waayo nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisu dharkay xidhan jireen waxay ahaayeen dharkii de qowmkoodu xidhan jireen nebigi iyo saxaabadiisu dharkay xidhan jireen abujahal iyo abulahabba way xidhan jireen maaha qamiiska de inuu markaysaga nebiga iyo saxaabadiisu la yimaadeen hadday cimaamada tahay iyo hadday qamiiska tahay iyo hadday eh, macawista tahay kullu daalika abujahal iyo abulahab iyo gaaladu waa xidhan jireen dharkii qowmkiisu xidhan jireen ayaguna xidhan jireen besun waxa weeye waa in sharti ahaan aynay ahayn markaa mid mamnuuca ah wuxu uhi misaalu dalika fii cahdi rasuuli calayhi salaatu wasalaam ictaada annaasu an yalbasuu izaaran wa ridaa'an wa cimaamatan fi lghaalib wakhtigii nebiga waxay dadku caadaysteen inay xidhaan gunti iyo go iyo cimaamad sida haalibka ah fanaquulu kownu nnaasi fii dalika alwaqti yalbasuuna hada libaasa afdal wa axsan ahaanshaha dadku ay ahaadeen wakhtigaa qaar xidha dharkaas yacnii in la xidhaa waxay noqonaysaa mid waxa afdala oo wanaagsan lianlaa yashudda alinsaanu can innaas saanu dadka uga faquuqmin walianlaa yakuuna libaasuhu shuhrah iyo si aan dharkiisu shuhra u noqon laakiin low aradna an nutabiqa dalika fii cahdina alaan laakiin haddaynu doonno wakhtigeenna innu sidii tabaqno wana'tiya ila salaati kullu waaxidin mina laabisun izaaran wa rida'an wa cimaamatan naquulu hada shuhra waxaan odhanaya kaas waa shuhra yacani waxa weeye waa dhar uu qofku ku caanbaxayo farta lagu fiiqayo laysa mustaxabban falmustaxabu ana albasa ma ctaadahu nnaasu cindana wuxuu noqonayaa mustaxabku waxay dadku caadaysteen hadda inaynu xidhanno walihaada kaana asaxaabatu radia allahu canhum lama fataxuu lbilaada saaruu yalbasuuna libaasa annaas markay beledada kala furteen beledkaa dharkii laga xidhan jiray bay xidhan jireen lianlaa yakuuna alinsaanu mutamayizan yashtahiru fi lmajaalis si aanu ruuxu u noqon mid dadka ka soocan oo majaalista ku caanbaxaya yaquuluuna fulaan kada walihaada naha nabiyu sala allahu alay wasalam saas aawadeed baa nebigu sala allahu aleyh wasalam uu reebay yacni dharka yacni shuhrada ah daabitka dharka shuhradana culamadu waxay yidhahdeen waa dhar ka duwan dharka dadku xidhaan iminka dadka qaarkood waxay sameeyaan dharka baakistaani intay xidhaan inagoo beledkeenna aan laga aqoon dharkaas waa libaasu shuhra halis u yahay ruuxaas inuu ku dambaabo waayo dhar ka faquuqan dharka dadka kale oo uu ku caanbaxayo inuu xidhaa waxay noqonaysaa mid mamnuuca nebigu sala allahu aleyh wasalam waxau yidhi man labisa sawba shuhratin albasahu allahu yowma alqiyaamati sawba madallatin tulhabu fiihi annaar ruuxa xidha dhar caanba xidha waa dharkaa dadka ka fuuqaqan ha ahaado mid ka leebal sarreeya dharkii oo dadka ka duwan ama ha ahaado mid ka hooseeya min xaysu rifca ama min xaysu dac dharkaa mutamayiska ah albasahu allaahu yowma alqiyaamati sawba madallah wuxuu huwiyaa maalinta qiyaame dhar dulli oo tulhabu fiihi naar naar lagu hurinayo lagu shidayo marka lama rabo dadka in laga faquuqnaado lama rabo albisada markaysagaa ruuxu aanu dadka kaga faquuqnaanaynin inuu xidho weeyi yacnii masaladaas saas buu markaa tilmaamaya sheekhu idan maa facalahu cala sabiili tacabudi faqad tabayana xukmu wamaa facalahu cala sabiili jibillati qulnaa laa xukma lahu yani wuxuu markaa nebigu sameeyo sala allahu alayh wasalam oo cala sabiili tacabud u sameeyo xukunkiisu waa caddaaday haddii la yidhaahdo sawta xajkaba labada go' la xidho hale labada go' dadkao dhan baa markaa wada xidhan laakiin maanta hadduu markaysaga qofku laba go' xidho ka warran oo markaysaga cawaasimta qaarkood u tago xaj ma aha dadkii ma wada xidhna soo ma noqonayo marka waxa mushaar bilbanaan yani wuxuu noqonayaa ruux ka duwan dadkii kale ayuu noqonaya wamaa facalahu cala sabiili jibilati qulnaa laa xukma lahu wma facalahu cala sabiili caadati qulna inahu mustaxabun lakin biljinsi la bilcayni sheekhu waxa uhi raximahullah wa amma maa lam yakun biqurbatin wixii qurba aan ku sugnayn wa ammaa maa lam yakun yusammaa biqurba ayaa macnuhu dhacay biqurba waxay ku tacalluqaysaa yakun ma aha yusammaa bay ku tacalluqaysaa wa ammaa maa lam yakun waxaan ahayn miya yusammaa mid lagu magacaabayo biqurbatin qurba mid lagu magacaabayo aan ahayn fa innahu fii xaqihi mubaaxun nebiga xaqiisa bimacnaa nisbadiisa mubaax buu u yahay wa ficluhu aydan samayntiisa la sameeyaana ku noqonaye idna aydan yubaaxu lana waa laynoo bannaynaya waa laynoo ibaaxaynaya halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka